bsmi illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu الnawawiy raximah اllahu tacaalى baabu الnahyi can ityaani اlkuhani wاlmunajimiina wاlcuraafi waasxaabi الramli wالطawaariqi bاlxasa wbالshaciiri wanaxwi dalika baabu nahyi iska reebidii la yska reebay cadaynteediibuu u baab yahay can ityaani اlkuhaani kuwa qeybka ka waramo oo waxa soo socdo aan ka waramaynaa dhaho oo kitaab gaablowyaalka ah kuwaas uu imaatinkooda iska reebida layska reebay walmunajimiina kuwa xidhigaha faaliyo oo intay xidhigaha fiirfiiriyaan wax ka sheeg sheega waxa soo socdo markaas waalcuraafi iyo curaafka curaaf iyo kaahin waxay ku kala duwan yihiin caraafku wuxuu sheegaa isaga waxa joogo oo hadda taagan laakiin dadka aynan arkaynin waxna ka ogeyn kaahinku laakiin wax soo socda oo aan weliba dhicin ayuu sheegaa caraafka maalan wuxuu leeyahay alaabtii hebel laga xaday anaa og meel heblaayay taallaa shaydaan iyo waxbaa u sheeg mararka qaarna waxaa dhici karto inuu shaydaankii alaabta intuu meel ka qaado meel kala dhigo oo u sheega ninkan caraafka ah maadaama ay isla qaraabtaan oo ay shayaadiin isleeyihiin ayb oo ilaahay suurat lancaam waatuu leeyay rabbana istamtaca bacduna bibacdin oo balagnaa ajalana aladii ajalta lana marka caraafku kaas waa isagana mararka qaarna isku macnayba noqdaan dadkaas marka in loo tago oo wax la weydiiyo oo la yidhaha waxaas iga dhuma niyo ii sheeg caadadoodana dadkay isku diraan ama in la yidhaahdo maxaa beri dhici doono maxaan beri heli doonaa bal ii sheeg wa ramli bacaadka ama ciidda dadkooda kuwa ciidda ku faaliya ayagana waa faalka dambas ama ciiday dhigayaan waxbay ku qorqorayaan mar gacantay saas ugu taataabanayaan ayb ah, faal wadawaariqi kuwa garaaco bilxasaa quruuraxa dhagaxyada isku garaaco saa u gargaraaco oo markaas intay gargaraacaan dhagaxyadaas ama bacaadkaas ay taataabtaan ayay waxay sheegayeen marka waxaasaa dhici doona ee waxaasaa soo socday wa bishaciiri shaciirta kuwa taataabto wanaxwi daalika iyo wixii lamid ah ayb marka qofka muslimka caqiidadiisa waxaas inuu ka ilaashado oo uu ka dheeraado ayb can caaishata radia allaahu canha ogaadana in qeybku allah keliya un uu ogyahay qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algeyba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcathuun ayb can caaishata radia allahu canha qaalat sa'ala rasuula allahi sala allahu calayh waalihi wasalama nabiga waxaa weydiiyey naasun dad canilkuhaani bay wax ka weydiiyeen kitaab gaablooyaalka faqaala waxa uu yidhi leysa bishayin kaasi wax uu ku fadhiya male wuxuu yahay malaha faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo inahum yuxadisuuna waxay noo sheegayaan annaga axyaanan waqtiyada qaar bishay-in wax fayakuunu xaqan buu noqonayaa xaq buu noqonayaa shaygii waa dhacaya yani mararka qaar waxbay intay sheegaan ayaa siday u sheegeen buu u dhacaa fa qaala rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi tilka alkalimatu tilka taadaasi alkelimatu kelmaddii weeyaan oo min alxaqi xaq ahayd oo dhabta ahayd yaxfaduha aljinniyu jinniga yakhtafuha aljinniyu jinnigu ou soo dafo fayaquruhaa wuxuu dhex gelinayaa markaasi oo ku sugayaa fii uduni waliyihi saaxiibkiis dhegtiis ayuu ku sugayaa oo insiga ah fayakhliduuna macahaa waxay ku darayaan kelmaddaas maceeda mi-ata kadbatin boqol beenood muttafaqun calayhi marka runta aada arkaysaan waa boqol beenood oo hal xab run ay ka tahay in lagu kadsoomi marka ma aha jinnigaa dhafayana wuxuu ka wadaa jinnigu waa iskorkorayaan si ay usoo dhegeystaan waxa samada laga soo xukumayo intay saas isku korkoraan saas sida xadiidka nebiga uu sheegay ayaa midka ugu koreeyo wuxuu soo maqlayaa marka waxa samada laga xukumayo waxaa lagu soo tuurayaa marka dhimbil dab ah dhimbil dab ayaa lagusoo ilaa man istaraqa samca fa atbacahu shihaabun thaaqib marka waxaa ku dhacayo dhimbishaas dabkaa ku dhacayso waa ku baaba-aya xidigaa lagu soo tuuraya wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin xidigaa ilaahay uu leeyahay mararka qaar marka waxaa dhici karto inuu xidiga ku dhaco isagoo warkii gudbiyey mid walba midka ka hooseeya u tuuraa kan kore marka waxaa laga yaabaa xidigii inuu asiibo isagoo warkii gudbiyey ka kalena sidoo kale ka kalena sidoo kale marka dambe insigii dhulka u jooga iyaga oo shaydaanul insiga ahaa oo saaxiibka alla ahaa ayuu sheegaya <clears throat> waxaasaa la xukumi rabaa beri ama beri dambe wixii uu sheegaya isagana intuu sagaashan iyo sagaal beenood ku daro ama boqol been uu ku daro ayb marka dadka tiibay arkayaan intaasay ku rumaysanayaan marka halkaas been ayay qabsanayaan halkaas run ayay qabsanayaan markaasay boqol beenoodna ay ka jeesanayaan oo ayna waxba ku cabiranaynin walbaatil kahiira dadka sida uu u galayo muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen oo fii riwaayati lilbukhaariyi can caaishata radia allaahu canha annahaa samicat rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkay maqshay yaquulu isagoo dhahayo ina almalaa-ikata malaa-igtu tanzilu way degaysaa fi lcanaani wahuwa saxaabu daruurtii waaye daruurta ayay degaysaa fatadkuru lamra arrin ayay sheegaysaa qudiya la xukuma fi samaai samada laga soo xukumay dhexdeeda fayastariqu shaydaanu shaydaankiibaa xadi dalbaayo oo xadaayo assamca maqalkii fayasmacuhu wou maqlayaa marka fayuuxiihi wuu u waxyoonayaa marka ilalkuhaani alkuhaani ayuu u waxyoonayaa u sheegayaa kuwa kitaab gabalooyaalka ahaa fayakdibuuna macahaa maceeda ayay la been sheegayaan mi-ata kadbatin boqol beenood min cindi anfusihim naftooda agteeda ka ahaatay boqol been oo iyaga ay ku darsadeen ayay ku darayeen marka kelmadii ayb xadiidkana marka bukhaari baa wariyey qowluhu fayaquruhaa huwa bifatxi lyaai ya-da oo la kordhigo wadami lqaafi waraai qaafka iyo ra-diyo la godo ay yulqiyahaa waa ku ridayaa waay waalcanaanuna bifatxi lcayni cayntoo la kordhigo wacan safiyata binti abi cubaydin safiya binti abi cubayd waa ibnu cumar naagtiisii ayb nin waxay la dhalatay oo walaalkeed ahay mukhtaar ibn abi cubayd la dhihi jiray athaqafi oo beenlow ahaa oo la dhihi jiray kadaabun thaqiifa u ahaa qoladaas kadaabkeedu ahaa markii hore wuxuu dadka u sheegay xuseen bin cali dilkii la dilay ayaan aalubeydkan u aarayaa dadkii dilaan soo qabanaya oo la dagaalaa dadkii warka way taageereen markii la taageero oo madaxtinimada ku gaaray dadka taageeradoodana wuxuu bilaabay inuu yidhaahda rasuul waaba waxyooda waxyoodaa inuu dhaho oo wuxuu dhihi jiray jibriil gogashaan hadda dhow ka kacay meeshaana anin jibriil ku sheekaysanayni sidaasuu dhahaya u dhihi jiray marka nin aada beenaalo oo abuu ahaa ayb marka walaalkeedu ahaa ninkaas iyada ibn ibnu cumar aqabi qof wanaagsan ay ahayd can bacdi aswaaji nabiyi sala allahu caleyh waali wasalam nabiga xaasaskiisa qaarkood waxay ka warisay waradia allaahu canha iyadana allah raalli ka noqday can inabiyi sala allahu caleyh waali wasalam waradia allaahu canha bacdigaas xaasaskii nabigana allah raalli ka noqdee can innabiyi sala allahu alayh wali wasalam qaala nabigu waxa uu yihi man ataa caraafan man ataa qofkii u yimaado caraafan mid wax sheeg sheego fasa'alahu weydiiyo can shayin wax weydiiyo shay xaggii wax ka weydiiyo fasadaqahu markaa rumaysto oo u rumeeyo warka uu sheegayo lam tuqbal lahu looma aqbalo salaatun salaad arbaciina yowman afartan maalmood rawaahu muslimu muslim baa weriy afartan maalmood salaad looma aqbalo ninkii nin wax sheeg sheego oo qeydka iyo waxbaan ka waramaa iyo waxbaan ogahay waxa igu soo dega iyo ninka yiraahdo ninkaa qofkii u tago ee rumaysto waxa uu sheegayo afartan maalmood salaad lagama aqbalo rawaahu muslimun ma tukanayo lagama wado waa inuu tukado ayb salaada isaga waa laga rabaa inuu la imaado ayb rawaahu muslimuun laakiin salaadiisu ma ansaxaysa macnuhu ma ahan waa ansaxa salaada laakiin thamara iyo wax miro ma ka helayo wacan qabiisata bni lmukhaariqi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqle buu yihi alciyaafatu ayb ciyaafadu wadiyaratu baasaysiga iyo wadarqu faalka min aljibti buu ka ahaaday sanamka ayuu ka ahaaday waa min cibaadati alasnaam rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasanin wa qaala aarqu azajru kicinta waa shimbirka la kiciyo waarqu yani shimbir kicinta ay zajru ayri shimbirkii kicintiisa wahuwa an yatayamana markii la kiciyo shimbir shimbir meel taagan oo imaan jireen carabta waa kicinaya wahuwa an yatayamana marka waa inuu midigeysto dhanka midig u baxo ow yatashaa-ama uu markaa bidix xaggeed aado wahuwa an yatayamana inuu yani khayr ka fiirsado ow amase yatashaa inuu baasaysto bidayaraanihi shimbirkaa duul duulitaankiisa fa in daara haddii uu duulo ilaa jihati ilyamiini dhanka midig tayamana waa wuxuu ka dhiganayaa marka waa khayraysanayaa wa in daara haddii uu shimbirkii u duulo ilaa jihati ilyasaari dhanka bidixna tashaa-ama waa baasaysana maanta waxuna ay imaanayuu leeyahay qaala abu daawuud waalciyaafatu ciyaafaduna alkhadu faalko macnuhu waxaa alciyaafatu faalki wadiyaratu baasaysigii baasaysigana shimbir la kiciyay carabta samey jire shimbir meel taagan u imaanaya dhag waa kicina hadduu midig u duulana wixii uu samey rabay waa sameyna haddii uu bidix aadana bis waa ka jooga ani dhibaa i imaanayuu leeyahay waxaas marka waana laga qaaday oo sharcigii marka waa naga reebay maxaa laakiin bedelkeedana loogu bedelayna salaatul qofku hadduu arrin iyo xaajo iyo dan uu leeyahay inuu salaad laba ragca tukado oo duco nebigu laga bartay oo markaa ku duceysto kadib arintaas haddii qalbigiisa ilaahay u waasiciyana way fiican tahay wax fiicanay u noqonee haddii aan qalbigiisa loo waasicinina arrintaas waxay noqonaysaa wax eh, xun ayb <coughs> shimbir keliyana kuma khaas ah baasaysigee xataa iyadoon shimbir la sameynin dadka qaarkood gurigiisa markuu furo ukulaal madow ay kasoo horbaxdo bis waayuu leey maanta khataran ku jiraa dadka qaarkood gurigooda hadday soo korto shimbiraha qaarkood hadday soo koraan guumeys iyo wax lamid ah hadday guriga usoo fuusho bis waayuu leeya caawa qofaa iga dhimanayo maa gurigan meyday sheegay bahashaan u leeyahy dadka qaar cidiyaha haddii guriga lagu jaro faqriga laga qaadayl dadka qaar haddii ukun habeenka layssiiyo ama cusbo derisku ay isa siiyaan waa baasaysanayno baas baa dhacay waxaasoo dhan wax ka jira male waxa khayr iyo shar ilaaha kuu keeni kara adi taas inaa ictiqaadisaa laga rabo naam qaala aljawhariyu waxa uu yiri jawhari fi sixaaxi waxa uu ku yiri marka alciyaafatu iyo wadiyaratu baasaysigii iyo wadarqu waayee ayb shimbirkicinta ayb min aljibti bay ka ahaadeen asnaamtii naam qaala aljawhariyu fi saxaaxi aljibtu kalimatun kelmad weyaan taqacu ku dhacdo cala sanami sanamka korkiisa walkaahini ku dhacdo kitaab gaablowga wasaaxiri ku dhacdo iyo wanaxwi daalika marka waa sixir iyo sanam iyo waxaasoo dhan weyaan wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yihi man iqtabasa qofkii qaato cilman cilmi oo minan cilmigaasoo mina nujuumi xidigaha xaggeeda ka ahaaday iqtabasa wuxuu qaatay shucbatan qeyb oo min asixri sixir ah zaada wou kororsanayaa maa zaada wuxuu kororsaday buu kororsadaa rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiixin intii uu ka siyaadsaday sixir waa un wuxuu ka siyaadsana ayb rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiixin ayuu ku wariyey xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa man iqtabasa qofkii bartaa laga wadaa qalin daarto oo barto ayb cilmi oo xidigaha ku saabsan maxaa laga wadaa waa waxyaabahan marka dadku ay waxyaabahan dadku ay yiraahdaan ee xidigaha oo laga faalsado waay amaa xidigaha haddii loo barto in jihada lagu ogaado qiblada meeshay kaa jirta iyo waqtiga lagu ogaado iyo waxyaabahaas dhib ma laha laakiin ninkii marka u barto xidigaha fiirintooda dhulka waxa ka dhacaya saameyn ku leeyihiin oo qofku inuu xidig feeriyo uu yiraa xidigaas maanta meeshaasuu joogay beri waa inuu roob da-aa xilligaas meeshaasuu joogay hebel waa dhimanaya goonta nin boqoraa dhimanaya waxyaabahaas inuu yiraahdaa khalad waana nooc sixir wacan mucaawiyata bni alxakam radia allahu canhu qaala waxau yihi qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo inii anigu xadiisu cahdin mid waqtigiisu dhow yahay ayaan ahay bijaahiliyatin jaahiliya uu ku dhow yahay waqtigiisa waqad jaa allahu ilaahayna wuxuu la yimid bilislaami buu la yimid mar dhow baan islaamay buu ka wadaa ilaahayna islaam buu la yimid waina mina anaga waxaa naga mida rijaalan rag yatuuna tuuna alkuhaana kutaab gaabilooyaalka u tagaaya oo imaanaya qaala waxa uu yidhi falaa taatihim ha u tegin adiga qultu waxaan idhi waminaa waxaa naga mida rijaalun rag yatadayaruuna baasaysanayaan waminaa rijaalun rag ayaa naga mida yatadayaruuna baasaysanayaan qaala waxa uu yidhi daalika kaagaasi shay-un wax weeyaan yajiduunahu ay ka dareemayaan un fii suduurihim laabahooda un ay ka dareemayaan falaa yasuduhum younan celinin ayb yaanu ka celinin waxa ay rabaan ayb macnahana marka waxaa weyaan waxaas waa dadka nufuustooda wax ku jira waa daruuratan ugu jira ayb wax marka lagu canaananaya ma ahane waa waxaysa iyagu kasbanine laakiin iyayna waxba ka celinin haddii mararka qaar baasaysa dhow qalbigaaga iska soo galo ma laguu qabanayo laakiin inaad ku camal fashaa la diida oo baasaysigaas darteed aa shaqo uga joogtid ama howl uga joogtid ama aa ku dhaqaaqo howl isaga dartiis taas waa wax la diida ayb qultu waxaan idhi waminaa rijaalun baa naga mida yakhuduuna dhulka wax ku xarxariiqo qaala waxa uu yihi kaana nabiyu nebi wuxuu ahaa min alambiyaai ambiyada kamida yakhudu inuu xariiqayo faman waafaqa qofka waafaqo faman waafaqa qofkii waafaqo khatahu nebigaas dhul xariiqiisa fadaaka arrinku waa kaas waxba dhiba male kaas rawaahu muslim laakiin see lagu waafaqa yaa yaqaan wax yaqaanba male saa darteed marka wax walba dhulka lagu xariiqo wax lagu faaliyo waa dembi un rawaahu muslim muslim baa wariyey oo yani waxay ka dhigan tahay maba waafaqaysaan idinku nabigaas cilmi iyo aqoon uma lihidiine faraha ka qaada marka rawaahu muslim wacan abi mascuudin albadriyi radia allahu canhu ana rasuul allahi sal ly salam nabiganahaa nahaa wuxuu reebay can thamani lkalbi eyga lacagtiisa ayuu reebay qofku inuu eyg ka ganacsado waa la reebay oo lacag ku qaato wa wamahrilbaqiyi naagta jirkeeda gadato oo zinaysato oo nimanka ka zinaystaan lacagna ka qaadato waxa ay lacagta ay qaadatay ayuu reebay nabiga sal l slam oo xaaraan waxulwaanilkaahini kitaab gaablowga waxa uu ku macmacaansado waxuu ku macaansado maxaa laga wadaa dhib la-aan waxa uu qaadanayo oo marka dhib la-aantuna maxay tahay gurigiisa inta loogu tagaa laleeyahy waxaasaa igu dhacay eniyo maxaan ka yeela dadka shiiq iyay dhahaan waxaas oo kale kuwaas shiiq maaha waa shayaadiin waxay dhahayaan waxaasa igu dhacay lacagtaasa iga dhuntay alaab dahba iga dhumay shiiqoo ii sheeg markaas isagana inta iswaalwaalo cirka fiiriyo oo dabka uu foox ku shubo oo shayaadiinta u wacdo ayuu leeyahay meeshaasi waxaan yaalaan markaasaa lacag dhab lagu siina lacagtaas si fududoo ku qaatay ma dhididin ninkaan xulwaan waxa loogu magacaabay marka saas muttafaqun calayhi marka taasna xaaraan lacagta u qaadanay xadiidka bukhaariiy muslim baa weliya baabu nahyi can tadayuri baasaysiga iska reebidda layska reebay cadaynteediibuu u baabihay fiihi alaxaadiisu saabiqatu baa kusugan axaadiistiisoo hormartay fi lbaabi qablahu kusoo hormartay can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigu waxauu yihi laa cadwaa cudur laysqaadsiiyaa ma jiro eh, cudurada waa la kala qaadayse marka ma jiro maxaa laga wadaa yacni waa sabab un ayaa laga wadaa isqaadsiinta ee eh, cudurka ilaahay baa keena mar walba waxaa laga yaabaa qof cudur qaba intaad dhex gasho waxna aadan ka qaadin ilaahay unbaa keena cudurkii amaa isqaadsiinta iyo mukhaaladada iyo isdhexgalka inuu cudurka ku faafayo waa sabab leh ama laacad waa wax isqaadsiin layiraha mama jirtaba laakiin adiga iska jir nin jiran ha dhexgelin si aadan hadhow u dhihin kanaa ii keena cudurka oodan u dambaabin labadaas macnaba waa la sheegay walaa diyaarata baasaysina ma jiro oo sharciga ilaahay baasaysigu waa ku xaaraam wayucjibunii aniga waxaa cajab gelinayo oon jecelahay buu yiri nabiga laakiin alfalu samasaadsiga alfalu waxaa laga wadaa qofku inuu wanaag shayga uu ka feeriyo oo uusan dhinac xun ka feerinin samasaadsi ala afsoomaaliga marka samasaadsiga marka nabigu waa sameyn jiray markii heshiiskii xudeybiye la qorayay suhayl ibnu camrin baa u yimid markaasaa layiri ninkan yaa waayo yiri suhayl ayaa yimid aa layiri markaasuu qad sahula amrukum arrintiina waaba fududaatay yiri magaciisa ayuu wuxuu ka saadsaday khayr iyo wanaag qaaluu waxay yidhaahdeen wamalfalu waa maxay qaala waxau yihi kalimatun dayibatun kelmad wanaagsan waa muttafaqun caleyh wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama laa cadwaa walaa diyarata wain kaana shu'mu baas haddii uu jiro fii shayin shay dhexdiisa uu yahay baas fa fidaari guriga iyo walmar'ati naagta dhexdeedu ahaaday walfarasi iyo faraska muttafaqun calayhi hadiiba uu jira waay wax la baasay baasaysi haddii uu jiraba saddexdaasa baasaysiga uu ku jiraa guriga iyo naagta iyo faraska gurigu marka waa dad waxaa jiro yacni guri intay marka guri inta lasoo degay dadkiisii ku dumay ama ku gubtay la dhisay haddana dad kala soo degeen oo ku gubtay ama ku dumay haddana la dhisay dad kala soo degeen ku gubtay Eh, haddii marka baasaysi hadduu jiraayaba kaasuu ku jiri karaa waxaasoo kale ayb walmarati naagtii ayb oo iyadana waa dhici kartaa marka in naagtu marka ay qofka u baasaysto ayb iyo walfarasi iyo faraskii saddexdan baa marka gaar loo sheegay maxaa yeelay saddexdan qofka waa laasimaan qofka naagta waa laazimaysaa isla noolaanay muddo dheeray laazimay gurigu waa gurigiisi haddii uu yahay muddo dheer u deganaana waa laazimaya waa dhex fadhiyaa ayb faraskuna sidoo kale ayb waxa dadku ay baasaystaanna saddexdaasa u badan marka ayb qofkii marka ayb marka mana ahan iyaga in laleeyahay leeyahay baas waayo in la dhahayo ma aha macnuhu ee dadka inay caadatan baasaystaan muddo dheerna ay ku dhex jiraan ayb caadadiibaa saa ku dareersatay un macnahaasaa laga wadaa ayb waa baasaa ku dhex jira marka ma aha macnuhu mutafaqun calayhi wacan buraydata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa laa yatadayaru inuunan baasaysanaynin nebigu ma baasaysan jirin rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wacan curwata bni caamirin radia allahu canhu qaal dukirat diyaratu baasaysigii baa la sheegay cinda rasuulilahi sal l slam nabiga agtiisa faqaala waxa uu yidhi axsanuhaa kan ugu wanaagsan alfa'lu samasaadsiga waaye qofku inuu wax fiican shayga inuu wax fiican ka arko walaa taruddu musliman qof muslimana ma celiso diyarada iyo baasaysigu ma celiso yaynan celinin fa idaa ra-aa axadukum midkiin haddii uu arka maa yakrahu wax uu nacayo falyaqul hayra allaahuma yaa allahu allow laa ya'tii bilxasanaati xasanaadka lama yimaado ilaa anta adi unbaa la timaado waxa wanaagsan walaa yadfacu sayi-aati xumaanta ma celiyo ilaa anta adu unbaa celisid walaa xawla walaa quwata xeelad nooma sugnaanin awoodna nooma sugnaanin ilaa bika adiga kaalmadaada aan ku kaalmaysano un ma ahni xadiidun saxiixun rawaahu abuu daawuuda biisnaadin saxiixin ayuu ku wariyey ayib xadiidkana marka waxau tusayaa baasaysigii marka eh, waxaana loogu bedelay wax fiican waana laga reebay hadday markaasi wax aad dhibsanaysa ama aad nacaysa a aragtana ducada ina akhrisid allahuma laa yaati bilxasanaati ilaa anta walaa yadfacu sayi-aati ilaa anta walaa xawla walaa quwata ilaa bika ayb wax walbao xumaanoo lagaa reebo wax wanaagsana lagugu bedelaa towxiid ayaa lagu bedelay marka qof qalbigiisu khuraafo iyo waxaas ku jirjiraan inta laga bixiyey waa lagaa saaraya marka khuraafada qalbigaaga ku jirto ama soo geli karto towxiid baa lagugu bedelaya marka baabu taxriimi taswiiri alxayawaani fii bisaatin aw xajarin aw thawbin aw dirhamin aw diinaarin aw mikhadatin aw wisaadatin wagayri dalika baabu bayaani taxriimi taswiiri alxayawaani xayawaanka sawiritaankiisa iska reebidda layska reebo xayawaanka sawiritaankiisa xaaraantinimeynta la xarimay caddaynteediibuu u baabiyahay intee lagu sawiraana fii bisaadin gogol <clears throat> aw xajarin ama dhagax lagu sawiro aw thoobin ama maro aw dirhamin ama dirham lacag in lagu sawiro xayawaan aw diinaarin ama diinaar aw mikhadatin ama barkin aw wisaadatin ama barkin wagayri dalika wixii lamida wa ah. taxriimi itikhaadi suurati <clears throat> masawir samaysashadiisa xaaraantinimadeeda fii xaaidin derbi lagu sameeyo laga yeesho wasaqfin saqaf wa sitrin in laga samaysto shay musawir ah daah in laga dhigto wa cimaamatin cimaamad in laga dhigto wa thawbin mara dhar in laga dhigto ah. shaatiga aa wadato xayawaan inuu kusawiranyaagadaa lamida walamri iyo isamrid lasamrayo biitlaafi suurati masawirka in la googooyo la baabiciyo hadii wax daruura a ah inay ku jirin cali bni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh eh, ali wasalama qaal ina aladiina kuwa yasnacuuna hadihi suwara masawiradan samaynayaan yucadabuuna yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha waa la cadaabayaa yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad boonbooniseen waxaad dhoodhoobteen aada qorqorteen ruux geliyaa laleeyahay soo nooleeya waa kana masawirka aad derbigan ku sawirteen ruux geliya qof socda ka dhig bal waa kaasa mana ka dhigi karo qofka waa inay xaaraan mar haddii cadaab la sheegaba marka muttafaqun calayhi wacan caaishata radia allahu canha qaalad waxay tiri qadima rasuulu llahi sal l slam nabigaas soo galay min safarin buu kasoo galay waqad safartu anoo markaa asturay sahwatan <clears throat> dah lee aniga ii sugnaaday ayb biqiraamin aan ku asturay maro fiihi tamaathiilu ma sawira leh waxaan daah ka dhigtay mara sawira leh falamaa ra-aahu rasuulullaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama markuu nebiga arkay talawana waa midaboobay wejhu wejigiisii wejigiisi waa midaboobay waa gudu waxuu yeeshay yani midab yani xanaaq dartiis qofku markuu xanaaqo wejigiisa midabkiisa inuu bedelmaa la arka guduud iyo wax noqdo ayb waqaala waxau yidhi yaa caaishatu ishatu ashaddu nnaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cinda allahi ilaah agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alladiina kuwa weeyaan yudaahuuna shabahayaan bikhalqillahi ilaah abuuristiisa kuwa shabaho abuurista alla kuwa iska dhigdhigo oo shabahayo yaa dadka ugu cadaab daran qiyaamaha qaalad waxa ay tiri faqatacnaahu waa googoyni fajcalnaa minhu waxaanu ka dhiganay wisaadatan barkimo ow amase wisaadatayn laba barkimood baan ka dhiganay mutafaqun calayhi meesha waxaa laga qaadanaa marka wax ruux leh in la sawiraa inay xaaraan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya in daah laga dhigto ama mara laga dhigto shay suuro iyo lena inay xaaraan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya haddii la googooyo maradaas musawirka ku yaalo haddii inta la jarjaro laga dhigto ama barkimo ama si kale loo isticmaalo sawirkiina uu jarjarnay wax dhiba inaysan hayn oo la isticmaali karo iyadoo laakiin suurad musawirkii dhaba uu ku yaallo dhamaystiran maya suurada haddii wejiga laga gooyana inta kale wax dhibaataa malaha maxaa yeele muuqaalka iyo sawirku wejiguu ku yaallaa oo qofka haddii hadda wejiga laga gooyo wax uu yahayba lama ka saaya alqiraamu bikasri lqaafi qaafka oo la hoos dhiga wahuwa sitru waa gandoobka ama daaha asahwatu bifatxi siina waa siinka la kordhiga almuhmalati wahiya sufatu sahwada gandoobki ah wahiya asufatu weeyaan takuunu ahaanaysa bayna yaday ilbeyti guriga hortiisa ahaanaysa waabka guriga hortiisa ah waqiila waxaa la layidhi hiya ataaqu naafidu fi lxaaiti aaaqu ataaqu weeyaan meesha yani mixraabka oo kale oo wareegsan xoogaa daaradda ah ama barandada ah annaafidu ee fulayso ee baxayso filxaa-ili derbiga ka baxayso marka markay le waqad satartu waxaan asturay sahwatan barando ama gandoob le aniga ee sugnaaday ayaan biqiraamin daah ku asturay fiihi tamaathiilu masawir leh yani barandadii ayaan daah u yeelay daahaasna masawirow lahaayo wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sal l slam yaquul nabigu dhahayaan maqlay kullu musawirin mid kastoo wax sawiraa fi naari buu ku jiraa naarta dhexdeeda yujcalu lahu waa loo yeelayaa bikulli suuratin musawir kastoo sawarahaa ou sawiray nafsun ayaa loo yeelayaa naf fayucadibuhu wuu cadaabayaa markaa fii jahanama jahanama dhexdeeda qaala bnu cabaas fain kunta haddaa tahay laabudda inaad fain kunta haddii aad tahay laabudda mid lagama maarmaan faacilan ku samaynayo lagama maarmaan ay tahay mid samaynayo inaad noqoto fasnac suubi oo samey ashajara geedaha iyomaa laa ruuxa fiihi iyo waxaan ruuxi ku jirin wax ruux aysan ku dhex jirin sameey sawir hadaad doonto laakiin shayga ruux lale iska ilaali oo waa maxay waxa ruuxda le marka waa bani aadamkii iyo xayawaanaadkii iyo iska ilaali sawiran kuwaas muttafaqun caleyhi marka waxaa la reebay waa wixii naf leh ruux leh wacanhu qaala samictu marka dad ku shaqaystaaba jira waxyaabahan artiiste waa khatar marka waa nin subax walba u jarmaadayo dembi musawirku marna derbiga oo la qorayba taallo dhagax inta la qoray qof laga sameeyo ka ugu daran marna waxaa weya derbigaas in sawir lagu dhigdhigo ama warqad lagu qoro sawirkii guryaha lagu dhegsado ama qofka bilaa daruura intuu isu sawiro meelaha ku dhegsado waxyaabaama haysta waxyaabahaas marka iska ilaalina wacanhu qaal samictu rasuula llahi sal l slama yaquulu nabigu dhahayaan maqlay buu yidhi man sawara qofkii masawira suuratan masawir fi dunya addunyada dhexdeeda kullifa waa la kalifa an yanfuqa inuu afuufo fiiha suuradaa dhexdeeda aruuxa uu ku afuufo ruux yowma alqiyaamati walaysa mana ahan huwa isagu binaafiqin midleysada isimkeeda maxduuf walaysa ma ahanin huwa isagu binaafiqin mid ku afuufi karo muttafaqun calayhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay ina ashadda annaasi dadkuwa ugu darnaan badan cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha almusawiruuna kuwa wax musawiraw mutafaqun caleyh wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi waman adlamu yaa ka dulmi badan cid ka dulmi badan maba jirtee minman qof dahaba tegay yakhluqu inuu abuurayo ka khalqii aniga abuuristeydoo kale yaa ka dulmi badan nin iska dhigdhigaayo saan aniga wax u abuuroo kale inuu wax u abuuri karo ilaa ninka masawir samaynayo qof bani aadan taagan meeshan ku sawirayo waa nin ilaahay iska dhigdhigaayoo kale waa dunuubta marka kuwa khatarta ah. falyakhluquu bal ha abuureen daratan quraansho yaroo dhuuri casa quraansho guduud ha abuureen waa kuwaas ma abuuri karaa aw amase liyakhluquu ha sameeyeen xabatan xabad masaga ha sameeyeen bal waa kaas xabad galeeya ha sameeyeen waa taas ma sameey karaa ayb xabadda galley inta wax laysku dardaro bani aadamka wax isku dardaraan inay suubi karaan maaha ilaahay unbaa sameeya dhulkaa laysaga ridaa bud iskasoo dhalana ilaahay baa abuurayo iyo iskama soo dhalatee ow amase liyakhluquu <clears throat> ha abuureen shaciiratan heed xabad heed ha abuureen balwaataas muttafaqun caleyh wacan abi dalxata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxauu yidhi laa tadkulu lmalaaikatu malaaigtu ma gelayso beytan guri fiihi kalbun ey dhexdiisu uu yahay walaa suuratun iyo masawir uu dhexdiisu yahay muttafaqun caleyh malaa-igta raxmadda ee u naxariisatay qofka xifdinaysa ilaale xumaanta iyo ka ilaalinaysa gacan qabanayso ma soo gelaysa malaa-igta raxmadda guri oo ay joogo ama suurad ay taala masawir weyaan muttafaqu calayhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal wacada rasuulllahi sal llahu alayh wacada rasuulallahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga waxaa ballamiyey jibriilu jibriil sala allahu calayhi wasalam an yatiyahu inuu u yimaado faraaha calayhi waa kas korkiisuu kusoo daahay xata ishtada calaa rasuulilahi sal l slam ilaa nabiga korkiisa oo ku darnaaday arrinkaa muxuu kaaga soo daahay buu isii fakharaja waa baxay gurigiibuu ka baxay falaqiyahu jibriilu bou la kulmay calayhi salaam jibriil buu markiiba arkay fashakaa ilayhi waa u cawday xaggiisiiba u cawday oo maxaa igaga soo daahday buu yiri nabiga dhahay faqaala waxauu yihi jibriil inaa anagu haddaan malaa laa nadkhulu ma gelayno beytan guri fiihi kalbun ay dhexdiisa uu yahay walaa suuratun masawir uu yahay rawahu lbukhaariyu malaa-igtaasna marka kuwa kuwa adiga dembigaaga qoraaga kula joogaan mar walba makaa maqna ee kuwa raxmada waaye raatha ay rawahu lbukhaariy xadiiska bukhaari baa wariyay raatha ay abda waay waa kasoo dahay wahuwa bithaai lmuthalathati thadii la saddex dhibiceeyeyna waaye wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tiri waacadda rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxaa la ballamay jibriilu baa la ballamay calayhi salaam fii saacatin saacad an yatiyahu inuu u yimaado ayuu kula ballamay fa jaa-at tilka saacatu saacaddii baa la gaareeyo timid walam yatihi mana u imaanin qaalad waxay tiri wa kaana biyadihi nabiga gacantiisa waxaa ahaa casan ul fadaraxahaa waa tuuray ushii min yadihi gacantiisii buu ka tuuray wahuwa yaquulu isagoo dhahayo maa yukhlifu llaahu wacdahu walaa rusuluhu maa yukhlifu llaahu ilaahay ma ka baxo wacdahu ballankiisa walaa rusuluhu ergadiisa uu soo dirsado rusushiisana ballanta kama baxaan ee maxaa dhacay buu isleeyahy jibriilna ile waa rasuule rasuul marka le waa malaaig malaaigtubu rasul allahu yastafii min almalaaikati rusulan oo min annaas alla yaabin marka ayb uma iltafata waa milicsaday marka nebigu waa jeestay waa uu milicsaday faidaa jirwun ey yar <clears throat> faidaa jirwu kalbin ey kiisa yar ey yar waaba isaga oo taxta sariirihi sariirtiisa hoosteeda joogo faqaala qaala waxauu yidhi mataa dakala haada alkalbu eygan goormuu soo galay faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay maa daraytu bihi maba ogaaninba aniga fa amara bihi nabiga wou amray fa ukhrija waa la bixiyey eygii waa la buriyey fa jaa-ahu jibriilu baa yimid sala allahu calayhi wasalam markiiba dig soo yidhi fa qaala lahu rasuulullahi sal l cl slam nabigu wuxuu ku yidhi wacadtanii waa ila ballantay fajalastu laka waan kuu fariistay walam ta'tinii imana imaanin faqaala waxau yidhi manacani ilkalbu eygii baa iga manciyo ii diiday alladii kaana eygaasoo ahaa fii beytika gurigaaga inaa anagu haddaan malaa-ignahay laa nadkhulu ma gelayna beytan guri fiihi kalbun ou dhexdiisa yahay walaa suuratun ay tahay eyga haddaa ku shaqaysata xataa ood beer ku falato beer ku ilaashato bannaankaa ku ajoogo gurigaaga yuu soo gelin rawaahu muslimun wacan abilhayaaj waxaa laga wariyey xayaana bni xusaynin qaala waxa uu yihi qaala li caliyun radia allaahu canhu wuxuu igu yiri alaa abcahuka miyaanan kuu bixinaynin calaa maa bacahanii calayhi rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam wixii nabiga uu ii diray shaqadii nabiga ii diray miyaanan adiga kuu diraynin abulhayaaj haddaa tahay anlaa <clears throat> tadaca inaadan ka tegin waayo suuratan masawir ilaa damastahaa inaad <clears throat> <coughs> haddiiba aada ka tegaysid damastaha waa tirtiraysaa waa baabi tirtir un uga tag walaa qabran qabri inaadan ka tegin qabriga oo mushrifan lataa qabriga oo mushrifan taagan oo qubuurta kale ee sunnada waafaqsan ka taagan kor ayb walaa qabran inaadan ka tegin qabriga oo mushrifan kor u taagan ilaa sawaytahu ilaa haddaad ka tegaysid sawaytahu waa simaysaa oo qubuurtii sharciga ahayd baad la simaysaa <coughs> ayb qabriga marka hay-adiisu waa sidee marka hal taako inuusan ka dheeraanin laba sibaa loo samaystaa in kurs loo yeelo geesaha iyo in laga soo sisimo dhexdana in markaas xoogaa taag yar loo yeelo waana leeda hal taakana uunan ka badanin tasniimaa la yiraha tasbiixna waa banaa in dhan la simo taakana kor loo qaado bis taakadaasna marka dhismo ma aha caradii iyo in la calaameeyana waa banaan sharciga marka waa kaasa qabrigu marka hadduu dhisan yahin in la dumiyo qabaa haddii kalena marka hay-addaas sharciga un in loo yeelo rawaahu muslimun baabu taxriimi itikaadi ilkalbi ay yeelashadiisa iska xarimidda layska xarimay cadayntiisiiba u baab yahay ilaa lisaydin ugaar ugaarsi dartiis maahane ow <clears throat> amase maashiyatin limaashiyatin xoolo ou ilaaliyo darteed maahane ow zarcin ama beer ou ilaaliyo can ibni cumara radi allahu canhuma qaala samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu nabigu dhahayaan maqle man iqtanaa kalban ay qofkii yeesho qofkii eegi yeesho ilaa kalba saydin ugaar eygiisa maahane ow maashiyatin xoolo eygeed maahane fa inahu isagu yanqusu waxaa nuqsaamaya min ajrihi ajrigiisa kula yowmin maalin kasta qiraataani laba qiraad baa ka nuqsaamaysa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin qiraadun baa ka nuqsaamaya qiraadna waa buurta uxud oo kale sifaduna waxay tahay dad dahaaradii yani najaasadiisu adag iyo in layska nadiifiyo dadka aynan wada keeni karin iyo waxyaaba fara badan baa ku jira ama inay cuquubada ku dhacdana waa dhici kartaa inaan la waafajininba camal ayb oo camal qiraada marka aan la waafajinin ama dembiga ka xasilayo wuxuu u dhigmaa qiiraad oo kale ayb waxyaaba badan baa lagu sheeg sheega calaa kulli macnaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama man amsaka kalban ey qofkii haysto fa inahu yanqusu min camalihi camalkiisa wuxuu ka nuqsaaminaya waxaa ka nuqsaamaya kula yowmin maalin kasta qiraadun qiraad ilaa kalba xarfin beer ey loo haysta maahane beer eygeeda ow maashiyatin ama xoolo eygooda maahane ay xoolo ilaalina muttafaqun calayhi wafii riwaayati limuslimin man iqtanaa kalban ay qofkii yeesho eygaasoo laysa bikelbi saydin ugaar eygeed aan ahayn walaa maashiyatin walaa bikelbi maashiyatin xoolo eygoodna aan ahayn walaa ardin dhul eygiisna aan ahayn fa yanqusu wuxuu nuqsaaminayaa min ajrihi waxaa nuqsaamaya min ajrihi ajrigiisa xaggiisa qiraadaani laba qiraad kula yowmin maalin kasto marka eygaas marka haddaa beer iyo xoolo iyo ku raacanayso oo maslaxadaas uu kuu qabanayo waa banaanta inaa haysato laakiin gurigaaga maku dhexaysanaysid baabu karaahati tacliiqi aljarasi fi lbaciiri wagayrihi min adawaabi wa istisxaabi alkalbi waljarasi fi safari baabu karaahati tacliiqi aljarasi gambaleelkii ku-xiritaankiisii nicida la naca cadaynteediibuu u baab yahay filbaciiri ratiga lagu xiro ratiga in gambaleel lagu xiro dhalow dhalow ka dhaho wagayrihi iyo ratiga heyrkii oo min adawaabi xoola ah dameerkii ah. wa karaahati istisxaabi ilkelbi ey ey <clears throat> la saaxiibitaankiisa nicida la nacay iyo waljarasi iyo gambaleelba fi safari safar dhexdii in lagula saaxiibo nicida la nacay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa tasxabu lmalaaikatu malaaigta ma raacdo lama saaxiibto rufqatan jamaaco fiiha kalbun ay dhexdooda ou yahay ow jarasun ama ou yahay gambaleel rawaahu muslim maleel shaqa nasaaro waxyaaba kale lagu bedelaa iskoolada marka waaka gambaleela la yeerinana wax kale inay ka dhigaan ro makarafon inay inta isticmaalaan wax yiraahdaan markaa saas ay ku bedelaan ee gambaleelkan marka iska gambaleelku wax fiican maaha waa tashabuh waxaa ku jira nasaaro waxaa kasii daran masaajidda qaarkood saacadihii daweeyahan dambe waaba ka dhammaatay oo aada uguma aragna saacada waxaa ku rakiban marka saacadda ay buuxsanto yeerayo marka gambaleel ka yeeray dhalow ka yeeray marka waxyaabahaasoo kale ma fiicnasheekh <clears throat> ilalbani baa wuxuu yidhi masjid sacuudiga ku yaalla intaan tegey baan arkay saacaddii saa u yeerayso gambalaalkii marka nebigu nahiyey <clears throat> oo nasaarada weliba tashabuheeda oo ku sheegay Eh, in masaajidka lasoo geliyo aflo aada u weyn ninkii masaajidka jooga waxaan ku dhahay buu yidhi bahashaan sidaan ma fiicno markaasuu yidhi baaba alla eh, maxaan ku sameeyaa sidaan waayo anaa tirtira anaa ka baabi'inayo saacaddiio shaqaynayso iyo gambaleelkaasun ka tirtiron ka baabi'i anaa iga taqaanayo nin saacadaha sameeyo hajiri shaah albaani oo waxaa ka shaqaysto markaasuu ninkii waa cabsaday buu yidhi marka ma lama rabo waxyaabahaas oo kale masaajidda inay haddana soo galaan naafilo kale wacanhu ana nabiy rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey wacanhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam qaal nabigu waxau yidhi aljarasu gambaleelku mazaamiiru shaydaani shaydaan muustikadiisa wa rawaahu muslimun baabu karaahati rukuubi ljallaalati baabu bayaani karaahati rukuubi ljallaalati <clears throat> neefka saxarada cuno koritaanka fuulidiisa nicida la nacay wahiya albaciiru waa ratiga aw inaaqatu ama hasha allatii taas oo taakulu cunayso alcadiratu wasakda yani xaarka cunayso fain akalat haddii ay cunto calafan calaf daahiran oo daahir ah fadaaba laxmuhaa hilibkeedu oo wanaagsanaado zaalat ilkaraahatu waa zuushay markaa say ku samaysa waa lixira cawsaa la siina muddo wasaqdi waa ka baxe caws daahiray cuntay markaa waa karaahadu waa zuulay marka can ibni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu reebay can iljalaalati jalaaladii midhaxaarka cunta saxarada cunta filibili geela dhexdiisa ah an yurkaba in la fuulo caleyhaa korkeeda rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix karaaya waa xaraan maaha laakiin baabu nahyi iska reebidii layska reebo cadeynteediibuu u baab yahay can ilbusaaqi layska reebo xaako candhuuftuf filmasjidi masjidka dhexdiisa lagu candhuuftufo walamri is amrid biisaalatihi lays amro zuulin tiisha wasaqdaa la zuuliya minhu masaajidka laga zuuliya idaa wujida fiihi haddii laga dhex helo walamri iyo is-amrid bitansiihi lmasjidi masjidka in la dahiro can ilaqdaari wasaqaha in laga ilaaliyo derbiga gudaha iyo midka banaanka labadaba in laga ilaaliyo can anasin radi allaahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxau yihi albusaaqu xaakada fi lmasjidi alkaa-inatu fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ahaanayso khadiicatun weeyaan waa gef albusaaqu xaakada fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ahaanaysa khadiyatun waaye gaf wa kafaaratuhaa kafaaradeeduna dafnuhaa weeyaan in la duugo waaye wa kafaaratuhaa kafaaradeedana dafnuhaa duugisteeda weeyaan mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saareen walmuraadu bidafnihaa duugistana ujeedka laga wado waxay tahay idaa kaana almasjidu masjidku haddii uu yahay turaaban ciid aw ramlan ama bacaad wanaxwow iyo wixii lamida ah fayuwaariihaa wuu qarinayaa taxta turaabihi masaaidka caradiisa ayuu ku daboolaya ku qarinaa markaas qaala abulmuxaasin alruuyaaniyu waxa uu yiri fii kitaabihi albaxr waa kutub marka furuucda shaaficiyada aada uga hadasho imaamkana marka min aimati shaaficiyu ka mid yahay ayb waxa uu yidhi waqiila waxaa layidhi almuraadu bidafniha duugisteeda ikhraajuhaa bixinteeda laga wadaa min almasjidi in laga saaro ama idaa kaana almasjidu masjidku haddii uu yahay muballaan mid dhagax la shamiinteeyey muballaan mid yacni balaad la dhigay oo mutneel la dhigay ow mujasasan ama mid la shamiinteeyey uu yahay fadalakahaa calayhi uu kuurkeeda marmariyo bimadaasihi dacskiisa uu la marmariyo ow bikayrihi ama wax kale uu la marmariyo meeshii waa mutaneel ama waa shamiinto waa ku tufay markaasuu ka qalalan intuu soo qaato ku tirtiray kamaa yafcaluhu siday samaynayaan kahiirun wax badanoo min aljaahiliina jaahiliinta kamida say yeelaan falaysa dalika bidafnin waxaas duugid ma aha bal ziyaadatun weeyaan waa ziyaado kororsiimo filkhadiicati dembiga lasii kororsado wa takhiirun badin weeyaan lilqadari la badiyo fi lmasjidi dhexdiisa lagu badiyo wacalaa man facala dalika qofkii sidaa yeela dushiisa waxaa ah an yamsaxahu inuu masaxo bacda dalika intaa kadib bithawbihi maradiisa oo ku tirtiro ow yadihi ama gacantiisa oo ku tirtiro ow gayrihi ow amase yaqsilahu an yaqsilahu inuu dhaqo laakiin kab inta sooqa kusii tirtir wasaqda unbaad sii ziyaadinaysaa lama rabo marka waxaas muslimkana in la dhibo ma aha midda hadda dadka qaalibka ka ah waxay tahay masaajidka meesha laga gala in la dhoobo xaaka iyo candhuuf iyo ama in marka kabta la jafaayo kabihii derbiga lagu jafo oo masaajidka derbigiisa banaanka wasaq uu noqdo alimaamu aluqfuhsiyu kitaabkiisa masaajidda ee uga hadlo wuxuu leeyahay masjidka derbigiisa banaanka iyo kan gudaha isku mid waay wacan caaishata radia allahu canha ana rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam ra-aa wuxuu arkay fii jidaari lqiblati qiblada derbigeeda muqaadan xaako ow busaaqan ama candhuuf buu arkay ow nuqaamatan ama xaako faxakahu waa xogay muttafaqun caleyh gacantiisa shariifada aheed ku xogay wacanaa marka masaajidku haddii uu yahay caro ounan ahayn in candhuufba lagu tufam haddaad tufaysana inaad maradaada ku tufto wacan anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaala waxauu yiri ina haadihi lmasaajida masaajidan laa tasluxu uma haboona lishayin wax uma haboonaanayso min hada lbowli kaadidan ah wala alqadari wasaqdan ah inamaa hiya iyadu lidikriillaahi tacaala ilaahay dikrigiisa unbay usugnaatay wa qiraa'ati lqur'aani qur-aan akhrintiisa unbay usugnaatay masaajida qur baa lagu akhriyaa dikri allah lagu sheegaa aw kamaa qaala rasuulullaahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu sida uu yiri rawaahu muslim ow kamaa qaala hadda arta yani raawiga lafdigii nebiga ma uunan keenin macnuu ku wariyey marka o kama qaalo ay daba dhigayaan wabilahi towfiiq sal allahu wslm calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi waslm